bsmi اllah الرحmn الرaxيm alxamdu لlah rb العaalamiin ثuma الصlaaة والسlاam عlى rasuuli اllahi الأmin وعlى آlih وصxaabatihi أجmaعin faxadaanii jamc min ashuyuuhi faxadaanii jamc min الshuyuuخi aakhiruhm shaykhuna الshaykhu صالح بn cabdالlahi الcusaymiy غafar allah lah wlahm جamiعا bإsnaadi kuli waaxidi minhm إlى sfyan bn cuyayna can amr bn dinar can abi qabusa mawla cabdالlahi bn cmr bn caas can cabdillahi bn cawni alcaasi radi allahu tacala canhuma qaal qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi waalihi wasalam alraaximuuna yarxamuhum alraxmanu yarxamu man fi lardi yarxamkum man fi sama wa min taraa'iq araxmati raxmatu lmucalimiina bilmutacalimiina biiqraa'ihim usuula almutuun khaasatan usuuli xadiidi almustafa warasuuli almujtaba sala allahu calayhi wacala aalihi wa saxaabatihi ajmaciin liyafuusuu bisacaadati alcajil walaajil huwa almajlis asaadisu min majaalisi iqra'i wa sharxi kitaabi riyaad الصaalixiin lilimaami yaxya ibnu sharaf الnawowi caleyh raxmat اllah fi leylati الthamin cashar fi leylati الtaasic cashar min shahri jumaada alaakhir caami alfi وarbacumiئa wa sabcin وaثalaaثiin hijrat اlmustafa salى اllahu عalayh walih waslem ضimna silsilati duruusi xadiid اlmustafa salى اllahu عalayh walih waslem bedan bikitaab اlarbaciin waاntihaءa bالsunani wالصaxiixayn ysr allah اlitmaam wاlkmaal wrazaqna اlإkhlaas fi اlqowli wاlcamal inahu jawaad kariim wbiاlijaabati jadiir allama hadii kadib majliskan waa majliskii lixaad ee majaalista dulmarka iyo sharaxa kooban ee mutuunta xadiidka nabigeena salى اllahu alayh wali wasalam gaar ahaan kitaabka riyaad saalixiinka alimaam اnawowi caleyh raxmat ullah casharkan wuxuu ka bilaaban doonaa insha allah caza wajal baab اlmujaahada wuxuu baabya baabkan nafta in lala jihaado oo qofka mu'minka ah naftiisa uu meelaha ad adag iyo awaamirta rabbigan subxaana wa tacala ee culculus uu xoogga saara wax alle wuxuu rabbigan faray subxaana wa tacaala fartuumitaankeeda iyo la'imaadkeeda kadalika nabigan u faray sala allahu aleh waali wasalam inuu aad iyo aad muxuu ah ugu dadaalo mujaahada maxaa yeele nafta bini asalka waxay jeceshahay raaxa raaxa iyo malayacniga iyo waxa dhibka yar iyo waxaasaa aad ay xoog u saartaa nafta biniaadanka lidaalika marka qofka muminka ah waxa loogu baahanya intuu adduunkan ku nool yahay inuu mujaahadada ku jiro nafta inuu la xarbiyo la dadaalo waxawey la eliyo ayaa loo baahanya w baabkaas ayuu baab yahay qaala tacaala rabbigan wuxuu yidhi subxaana wa tacaala waaladiina muminiinti jaahaduu jihaadeen fii diinina fii iqaamati fiina wladiina muminiintii akhyaartii jaahaduu jihaadeen fiina fii diinina iyo awaamirtanaga iyo nawaahidana ay ku jihaadeen lanahdiyanahum waxaan ku hanuuninaynaa subulanaa jidadkanagaan ku hanuuninaynaa ama jidkanaga oo toosan aan ku hanuuninaynaa wa ina allaha la weynana lamaca almuxsiniina dadka ahlu ixsaanka ah macooda ayuu ahaaday weyaan maciyada siaan horey u sheegnay maciyo caam ahoo ilaahay subxana wa tacala khalqigiisoo dhan inuu oo muminiintiisa bita'yiidi waannasri waa atwfiiq uu siina way subxaana wa tacaala wa qaala tacaala rabbigan wuxuu yidhi wacbud waxaad caabudaa nabi allow rabbaka rabbigaa caabud xataa ya'tiyaka alyaqiinu geerida ilaahay kaaga timaado rabbigaa caabud weyan oo ha ka istaagin weeyaan wa qaala tacaala rabbigan wuxuu yidhi wadkur rabbaka rabbigaa xus nabi allow watabatal ugo ilaahi isaga tabtiilan ugo'itaan ugo weeyaan ay inqatic ilaahi ugo wa qaala tacaala rabbigan dhulcaasay dhihi jireen culimada iyo mxu ah quraanjada aadku yar laakiin wax kasii yar ayaa jir dhulcasada iyo quraanyada kasii yar weyaan marka shay yar ayaa dare la yidhahdaa yani shay wax mxuuha ah la taaban karo shayga ugu yar ayaa dare la yidhahdaa faman yacmal qofkii shaqaysto midqaala daratin dara wax la to ah oo khayran wanaaga yarahu arki doonaa weyaan wa qaala tacala rabbigan wuxuu yidhi wamaa tuqadimuu waxaad hormarsataan lianfusikum naftiina aad hormarsataan oo min khayrin wanaag iyo samafal ah tajiduhu waxaad ka helaysaan cinda allahi alla agtiisaad ka helaysaan huwa isaga oo khayran wanaag badanaad ka helaysaan weyaan oo acdama weynaan badan mxuu aha ajran xagga ajarka weynaan badan wa qaala tacala rabbigan wuxuu yidhi wamaa tunfiqu waxaad nafaqaysaan ood bixisaan min khayrin wanaag iyo maal ah fa ina allaha la weyna bihi wanaagga isaga caalimun uu ogsoonaan badan yahay weyaan aad buu ogsoon yahay walaayaatu aayadaho fi lbaabi kaiiratun aad bay u tiro badan yihiin waa la yaqaanaa weyaan aad baa loo yaqaana aayadaha ilaahay subxana watacala nugu faraa in nafteen la jihaadno wanaag aan la rabbi aan caabudno cibaadada ayadaana mxuu eh, sidii ay ahayd rabbi u caabudno aad bay u badan yihin ayuu sheekh ilay aleh raxmatullah wa ama alaxaadiidu axaadiista miya xadiidka koobaad ayuu yidhi waa xadiidka shan iyo sagaashanaad can abi hurayrata radi allahu tacala canhu qaala wuxuu yidhi abu hurayra qaala rasuullah rasuulka alle wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam ina allaha la weyne tacaala korahaya qaala wuxuu yidhi man caadaa qofkii la collaytama lii aniga man caadaa qofkii la collaytama weliyan weli oo lii ani ii faqad aadaanta waxaan ogeysiiyey bilxarbi digaal ayaan ogeysiiyey wamaa taqaraba iima dhowaada ilaya ani cabdii addoonkayga bishayin shay oo axabba la kalgacaylo badan yahay aniga mima ftaradtu calayhi wixi aan ku farad yeelay wax lagaga kalgacaylo badan yahay addoonkayga uu soo dhawaada lama arka wamaa yazaalu kama zuula cabdii addoonkayga taqarabu inuu mxuu u dhowaado ilaya aniga binawaafil igu soo dhowaado weyaan waxyaabaha sunnooyinka ayaa nawaafil la yidhahdaa xataa uxibahu ilaa aanka jeclaada oo rabbi subxaana watacala jacaylkiisa muxuu ahaa qofkaas inuu marka faida axbabtu haddii aan jeclaado rabbi baa dhihi subxaana watacaala kuntu waxaan ahadaa samcahu maqalkiisa ayaan ahadaa alladii maqalkaasu yasmacu bihi ku maqla ay xaafida samcihi wa basarihi nacam wa aragiis ayaa dhahdaa aladii kaasu yubsiru uu ku arkaa bihi wayadahu gacantiisa ayaa dhahdaa allatii taasu yabtishu biha uu ku qabta weyaan warijlahu lugtiisa allatii taasu yamshii biha ku socda walain sa'alanii hadduu i weydiista uctiyanah waan siinayaa walain istacaadanii hadduu magangalana oo magangeli iga dalbana la uciidan waan magangelya weyaan aadantuhu ay aclamtu waxaan banii aniga muxaarimun lahu inaan la collaytama qofkii mumin la collaytama isticaadanii ay ruwiya binuuni wa bilya isticaada bi iyo isticaadanii labadaba marka xadiidkan waa xadiistii eh, horaan usoo mari jirna ayuu ka mid yahay nabigeena sal allahu aleh ali waslm wuxuu nagu boorinayaa in nawaafisha lagu dadaalo ka horena in faraa'ish meel la saaro oo ninka saxaabiga nabigu yimid sal allahu aleh ali waslem kadibna su'aalo adag baan kuweydiina ee eh, haye caroonin ku yidhi kadibna su'aalo ad adag nabigu weydiiyey markii su'aalihii uu nabigu ugu jawaabay salaadii iyo mxuu ahaa caqiidadii oo ka horraysay tawxiidkii iyo soonkii iyo waxyaabihii uu weydiiyey oo kaga jawaabay kadibna uu yidhi wallaahi laa asiidu ala hada walaa unqis ilaahay baan ku dhaartaye intaan aad ii sheegtay mana ku biiranaya wax oo mxuu ahay ziyaado lama imaanaya mana ka nuqsaaminaya nabigu muxuu yidhi sala allahu aleh ali wasalam in sadaqa ninkaas wuu guulaystay wuu liibaanay hadduu run sheega ayuu nabigu yidhi sala allahu aleh ali ka dhabay arrinta marka faradka ayaa ugu asaasisan kadibna sunooyinkana rabbi subxaana watacaala jaceylkiisa ayaa lagu kasbadaa kasbashada ayada waxay keenaysaa marka in ilaahay subxaana watacaala gacantaadii wixi aad u qaadaysay gacanqaadkaagii iyo wixii aad muxuu ahay fiirinaysay iyo wixii aad maqlaysay dhammaan ay noqdaan wax rabbi subxaana watacala uu raalli ka yahay oo ilaahay uu ku ilaaliyo meeshii ayadeed oo wanaagsan inuu rabbi kuga aadiyo saas way xadiidka macnihiisa ee macnihiisa ma ahan baa dhegtii qofka noqoni ama ilaahay baa ishi qofka noqoni ama ilaahay baa gacantii qofka noqoni macnaheeda saas ma ahan weyaan saas ma ahan laakiin wuxuu rabbi subxaana wa tacaala gacantiisa ayuu toosinayaa gacantiisa ayuu hagaajini indhihiisuu hagaajini dhagihiisuyuu toosini wax uu rabbi raadi ka ahayn waxa rabbi raadi ka yama wax kale kuma dhegaysanayo kumana maqlaayo kumana qabanayo weyaan kumana fiirinaayo oo rabbi subxana wa tacaala nawaafishaas ayuu muxuu ahaa qofka ku dhowraa xadiidka lix iyo sagaashanaad can anas bni malik radi allahu tacala anhu arda an nabi nabi wuxuu ka wariyay sal allahu aleh ali waslem fii ma xadiia yarwiihu caza wajal qaala rabbi wuxuu yidhi ida taqaraba hadduu ii dhowaado alcabdu addoonka ilaya aniga shibran hal taaka hadduu ii dhowaado taqarabtu ilahi waxaan u dhowaadaa diraacan dhudhun ayaan u dhowaadaa weyaan waidaa taqaraba ilaya ii dhawaado diraacan dhudhun taqarabtu minhu baacan muxuu ahay gacmataag ayaan muxuu aha baaca waxaa weeyaan dhudhunka inta ka weyna baac ayaa la yidhahdaa weyaan baac ayaan muxuu aha u dhowaadaa weyaan yamshi isagoo lugayna oo socda ataytu waxaan u tagaa harwalatan isagooanuu ruclayna ayaan ka hortagaa weyaan saasayuu rabbigeenle subxana wa tacaala arrintan marka xadiidka hore ay la tahay qofka biniaadanka rabbi u dhowaashada u dhowaado wuxuu rabbi kuu dhowaanaya uu kuu naxariisanaya ood muxuuah kaa warqabaya ood ku garabgelaya ood ku xifdinaya intaad adigu u dhowdahay cibaadadiisii maxaa yeele nabigeena sal allahu aleh aqrabu maa yakuunu alcabdu min rabbihi wa huwa saajid marka marka iyadana dee wejigaadii ugu sharaf badnaa xibnahaadii ayaad rabbi dartii subxana wa tacala ku dhigtay kadib waxaad leedahay subxaana rabbiya laclaa wabixamdihi subxaana rabbiya laclaa wabixamdihi inuu rabbi marka iyada meesha ayada joogin ood muxuu ahay ka daata ahaan meeshaad u jeedan waxaa daliil ku ah markaad wejiga lulka aad ku hayso waxaad leedahay subxaana rabbiyal aclaa wabixamdihi subxaana rabbiya laclaa wabixamdihi maca dalika qurbuhu laa yatanaafa maca istiwaa'ihi calaa carshihi dhowaanta rabbi uu ku dhowayay subxana wa tacaala iyo kadalika wahuwa macakum markuu mxua rabbi ule subxana wa tacaala inuu rabbi halkan uu fadhiyo ma ahan macnaheeda saas ma ahan wahuwa macakum maciyadaas culimada waxay yidhahdaan maciyada bicilmihi weyaan aayadda bilowgeeda in cilmi baa lagu bilaabay dhammaadkeeda in cilmi lagu dhameeyey saas weyaan marka waxaa waxaad leedahay bishii ayaa nala jirta oo nala socota bishoad aragtaan qoraxdii oo kale ka soo qaad iftiinkeeda ayaa nahay waad aragtaan kuleylkeeda ayaa nahay oon dareemayno hadda waa la kulaaday nairobi waad arkaysaan maxaa lala kulaaday maxay tahay waa qoraxdii qoraxdina manala jirtaa mase waa naga fogtay markii la yidhaha kadaata ahaan xaggee joogtaa qorax aad bay u fogtay maca daalika kuleylkeedii iyo iftiinkeedii iyo nafcigeedii iyo dhibkeedii buu nahaya sooma marka khalqi makhluuqaadka alla subxaana wa tacala hadduu saa yahay ilaahay subxana wa tacaala walahu almaal laclaa ilahayba subxana watacaala in asagoo halka mxuu istawa calaa carshihi istiwaan yaliiqu bijalaalatihi wa cadamatihi wa sultaanihi wa kibriyaa'ihi in haddana uun annaga nala oo naga warhaya qoraxdii ayaa iyadoo halkaa jirta annaga nafcigeedii iyo durkeedii iyo kuleelkeedii iyo iftiinkeedii aan haysanaa sooma rabbi ka warraba marka lahumaalacla markay weliga ay bahasha ay kaa gelin meelo fogfo dhow ay kaaga dhowaanin oo wahuwa macakum ilaahaynu meel walba mxuu aha daatadiis kugula jooga weligaa madaxda ay kusoo dhicin qurbiga la sheegaana taa iyada xadiidka toddoba-iyo sagaashanaad can ibni cabaasin radi allahu tacala canhuma qala wuxu abdullahi bn cabaas qaala rasul rasulka ale wuxuu yidhi sala allahu aleh ali wasalam nicmataani laba nicmo maqbuunun waxaa lagu kadiyey fiihimaa iyaga kaiirun in badan oo min annaas dad ka mid ah asixatu caafimaadka iyo alfaraaqu iyo firaaqada rawahu lbukhaariy qofka caafimaad u qabaa firaaqan uu haystaa kadibna iska dabaal iska ciyaar iska kubadaawo iska sheekay iska shahcab meelaha iska fadhi xanuun baa ka dambayn doona faraaqan maanta qofku haysta waxaa ka dambayn doona mashquul aadan helaynin muxuu ahaa tallaabo aad qaado dalabat cilmiga khaasatan maanta waxaa laga yaabaa qofka inuu muxuu ahaa faraaq heli karo laakiin markii caruur iyo dumar iyo mas-uuliyaad ay madaxa kaa fuulaan lagama yaaba inaad u hesho maalintii faraaq cilmigii barashadiisii xitaa cibaadada waa mid waad mashquulaysaa dihniga xataa maskaxdii qofka mashquuli marka lidaalika qofka intuu hadda da' yahay ood faraaqada haysto caafimaadkana qaba haaliban dayarida iyo firaaqadu isla socdaan haaliban dayarida iyo caafimaadkana isla socdaan inta asalka sida asalka dad yar yar oo muxuuha xanuunsan laga yaaba in la arko laakiin asalka weynida iyo caafimaad darrida weynida iyo muxuuha mashquulka waa isla socdaan marka qofku intuu yar yahay inuu cilmiga ku dadaalo cibaadada ku dadaalo sahay badan iyo zaad badan qaato ayaa muxuu aha lisfarayaa weyaan oon lagu kadsoomin muxuu ahaa layta ashabaabu yacuudu yowman fabiruhu bima facala mashiibu saas ayaa waxaa weyaan leyta wahal yanfacu leyta marka qofki inuu yeeshomuxuu ahaa qofka odayga maanta haddii la yidhahda bilyan dolar hadduu haysta oo la yidhahda labaatankoo sana laga goynaya bilyanka dolar bixi ma bixinaya wallahi wuu bixini inteenu xanumayna wax alla waxaan haysan inaan bixin lahayn gadaal sidii noogala celiyay ragga weliba khaasatan yara koray oo muxuu afartanka iyo meelaha wixii ka sarreeya gaaray marka ragga intaa ka hooseeya intaan liis gaarin weli muxuu halisqabto halis fara qabto weyaan marka waqtigaan lagu ciyaarin xadiidka sideed iyo sagaashanaad can caaishata radi allahu tacala anha ana nabiya nabigeena sal allahu aleh ali wasalam kaana wuxuu aha yaquumu mid istaaga min alleyli habeenka xataa tatafatara ilaa ay ka dildilaacdo qadamahu labadiisu lugood faqultu waxaan idhi lahu nabiga lima tasnacu maxaa u samaynaysaa haada arrinkan maxaa u samaynaysaa yaa rasuula allahiyow waqad afara allahu xaal qad afara allahu rabbi uu kuu dhaafay laka adiga maa taqadama wixii hormaray oo min dembika dembigaada ma taahara wixii dibdhac weeyaan qaal wuxuu yidhi afalaa uxibu miyaanan jecleen an akuuna inaan ahaada cabadan adoon oo shakuuran alle ku shukrin badan inaan ahaada miyaanan jecleen weyaan dembigeed xataa haddii la dhaafay in laakiin allihii ii dhaafay oo iyo nabinimadii siiyey inaan shukrigiisa u taagnaada miyaanan jecleen weyaan saasuu nabigeena yidhi sal allah aleh ali nabi moxamed alai sla slam dembigiisa kii hore kii damba la dhaafay uusaa yahay annaga xaggeen joognaa muttafaqun calayh hada lafdu lbukhaariy wanaxwuhu fi saxiixayni min riwaayat almughira bni shucba xadiidka sagaashan iyo sagaalaad can caaishata radi allahu tacala canha qaalat waxay kaana wuxuu ahaa rasulla rsulka al sal allahu aleh ali wasalam nabiga wuxuu ahaa idaa dakhala alcashru tobanka markaay galaan tobanka dambe oo ramadaanka ay ula jeedaa weeyaane axyaa wuu noolayn jiray alleyla habeenkii biqiyaami leyl waa abcan wa ayqada ahlahu reerkiisana oo baraarujin jiray oo salaaddu u kicin jiray qiyaamuleylka wajadda nabiga aad buu cibaadada ugu dadaali jiray washadda wuxuu adkaysan jiray almiisara hoosguntigan aad macuusta iyo dharka hoos laga xiran yahayna aad buu adkaysan jiray qofka markuu inuu tallaabo qaado ama howl culus u qabta u rabo waa inuu muxuu ahay ah, dharkiisa eh, xanjeerto ood isdiyaariya sooma saasuu nabiga samayn jiray sal allah aleh ali waslem almuraadu alcashru alawaakiru min shahri ramadaan ujeedka waxaa weeyaan tobanka dambe ee bisha ramadaan waalmizaru mizarkana alizaaru waa hosguntiga wahuwa kinaayatun wuxuu kinaayo ka yahay can ictizaali nisaai naagaha in laga fogaada ayuu dhigan yahay warka ka dhigan yahay weyaan wa qiila la yidhahda muraadu ujeedka tashmirun atashmiiru ama tashmiiru lilcibaadati tashmiiruhu nabiga mxuu ahay osguntiga uu adkaysan jiray ama dadaalka nabigu dadaali jiray licibaadati cibaadada u dadaali jiray weyaan yuqaalu waxaa la yidhahdaa shadadtu waan mxuu ahay adkaystay lihada alamra amarkan oo kana mizari hoosguntigaygaan u adkaystay waan mxuu ahay waan u tafaxaytay weyaan ay tashamartu waan u tafaxaytay wa tafaraqtu waan u firaaqoobay lahu isaga weyaan waad aragtaan imaam nawwi caleh ramatullah ballanti uu qaaday ayuu weli wadaa xaadiista wax alle wixii hariib ah isaga ayaa ka kaafina inteeda badan weeyaan caleyhi raxmatullah xadiidka boqolaad can abi hurayrata radi allahu tacala anhu arda qala wuxu yidhi abu hurayra qaala rasulla rsulka ale wuxuu yidhi sala allahu aleh ali wasalam qofka mu'minka ah alqawiyu ee xoogga badan ayaa khayrun ka wanaag badan oo mxua ka khayr badan ow axabu loogu kala gacaylo badan yahay ila allah alla weyne min almumini qofka muminka adaciif ah ee tabarta daran wa fii kullin mid kastana khayrun khayr baa ku sugan mumin kastana khayr buu leeyahay ixras ku dadaal nin yahu muminka ahow <clears throat> calaa maa yanfacaku wixii ku anfaca ku dadaal wastacin kaalmayso billaahi alla weyne kaalmayso walaa tacjisha cajisin wain asaabak hadduu ku asiiba kugu dhaca shay falaa taqul ha dhihin weeyaan low aniga haddii aan samayn lahay kada low anii aniga facaltu haddaan samayn lahay kaana waxaa mxuuan dhici lahaa oo ahaan lahayd kada wa kada haddii aan saas samayn lahaa saas ayaa dhici lahayd ama haddii aan mxuu ahaa saas ayaa dhici lahayd haddii aan saas samayn lahaa weeyaan oo waxyaabo tagay ha u shallaynin walaakin qul waxaad tidhahdaa qadara allaahu ilaahay baa qadaray wamaa shaaa rabbi wuxuu doonana facala wuu falaa weeyaan wax alle wuxuu rabuu rabbi sameeya subxana wa tacaala faina low kelimada low la yidhaahdo taftax waxay furtaa camal shayaani shaydaanka camalkiisa ayay furaysaa weeyaan nabigeena sala allahu calayhi waaalih wasalam wuxuu caddaynayaa qofka mu'minka ah oo xooga badan ayaa ka khayr badan qofka muminka tabarta daran quwadaas marka meel walbay gelaysaa labadi waa laba mu'min isku salaad weeyaan isku soon weeyaan isku zaka weeyaan isku cibaado weeyaan wamaa ilaa dalika laakiin kan jir ahaan ayuu dhisan yahay caafimaadkiisa ayuu ku dadaalaa dhaqaale ahaan ayuu u dhaqaalo roon yahay aqoontiisa ayaa kan kale ka tiro badan oo ka awood badan wamaa ilaa dalika fi lcilmi fi lcamali fi liqtisaadi labadii haddii ay laba mumin oo isku darajo kan xooga badan kan muctabarta daran muminka ah cibaadadiisa bay ku kooban tahay tabar badan ma haya laakiin ninka muminka tusaalahaan dhaqaalo badan oo haysta qofka muminka ah waa quwa masalquwa inkastoo hadda masalada waxa laga hadlaya waxaa weeyaan waa dhanka cilmiga iyo dhanka waxaawya kartida iyo jawaani badan dhan walbana soo gelaysa muminka qawiga marka fii cilmihi fii caqiidatihi fii shajaacatihi fii maalihi fii sixatihi fii calaaqaatihi maca annaas wahaakada dhan walba marka qofka muminka oo awooda lah wuxuu ka khayr badan yahay qofka kaleoo muminka oo xagga cibaadada iyo xagga iimaanka isku midka yihiin oo daciifka weyaan saasoo nabigeen sal allah aleh qofka muminka daa'ima waxaa loo baahan yahay inuu qawi ahaado qof tabar laho macnala inuu ahaado weyaan uu kari karo abcan kadibna nabigan wuxuu fara sal allahu aleh ali qofkii inuu ku dadaalo waxa lawixi anfaca uusan cajisin oo mxuu ahay wahsiga waxyaabaha layska ilaaliya weeyaan haddii marka musiibo ay dhacdo dhib kusoo waajaha waxaad tidhahdaa marka ilahay baa qadaray ha dhihin haddii aan halkaa mari lahaa albaabkaasaad ka baxday oo aad kuftay nabar baa ku gaari tusaalahaan ilahana badbaadiy subxana wa tacaala hadii aad mxuu aha tirahda marka albaabkan marta qashinka badan oo dadka ciriiriga badan haddii aan sigiska bixi lahaa meeshaan habaysan iguma dhacen taas saasoo kale waatan la diidaya haddii wixii marba ay dhacaan waxaad leedahay qadar allah wamaa shaa facal business iyo dhaqaale meel la aaday qofaad la shirkowday qofkii ku khiyaamay ama dhib kalaa kugu dhacay ama waa la khasaaray haddii aad tirahdo haddii aan maalin fulaan meesha geli lahayn iguma dhacen taas lama ogola marka qadar allah wamaa shaa facal nacam saas in la yidhahdo ayaa loo baahan ya waliba wuxuu nabigaan diiday alayh slat slam kelimada la yidhahda low haddii haddii hadiyadaas waxaa weeyaan waxay furaysaa shaydaan ayuu nabig yihi sal allahu aleh ali boqol iyo koobaad canhu waxaa laga wariyey abu hurayra ana rasuula rasulka al sal allahu aleh wasalam qaala wuxuu yidhi xujibat innaar naarta waxaa lagu xijaabay bishahawaati nafta waxay jeceshaa lagu xijaabay wa xujibat iljannatu jannadin waxaa lagu xijaabay bilmakaari nafta waxay nacaysa weeyaan muttafaqun calayh wa fii riwaayatin xufat waxaa lagu wareejiyey badala xujibat xujibat wuxuu ku bedelay wa huwa bimacnaha waa isku macno weyaan ay baynahu isaga iyo wa baynaha muxuu ahaa jannadii waxaa weyaan ama naarti hada alxijaabu xijaabkan ayaa udhexeeya weyaan faidaa facalahu qofka asaga xijaabka asaga haduu muxuu ahaa fala ood muxuu aha taraaro dakhalaha wuu geli jannadii waxaa ku hareeraysan waxyaaba nafta dhiba salaada fajr ka hor soo kac qiyaamoleyl u istaag soonka soon xoolahaadiioo jeclad bixi wamaa ilaa dalika dulqaado ashyaa kaiira jiddan waxyaabaa nafta jecesha ka ilaali makaarihi waa naftaa neceb marka jannadii waxaasaa lagu eh, mxuaha wareejiyey qofka markii inta ayada hadduu dhex taraaro jannadii uu gelayaa naartin waxaa lagu wareejiyey waxyaabaa nafta ay jecesha dib u fiiriya adinkaba dib u fiiriya fitanta taalle iyo belada taalle iyo howlahaas qofka dhex dabaasha naartan buu horey ka geliya ciyadan billah saasuu nabigaan cadi alai slat slam xadiidka boqol iyo labaad can abi cabdilahi waxaa laga wariyay abdilahi abiis xudayfa ibn lyamaan radi allahu tacala canhu qaala wuxuu yidhi sallaytu waan tukaday maca nabi nabigaan la tukaday sal allahu alayh ali wasalam daata yowmin maalin maalmaha ka mid ah faftataxa albaqara daata leylatin habeen baan la tukadaydheh faftataxa nabigu wuxuu bilowday oo furfurtay ku furfurtay albaqara suurat albaqara waa taqaanaa dhirarka ay qabto faqultu waxaan idhi yarkacu cinda almia markuu boqol gaar ayuu rukuuci doonaa uma madaa wuu socday faqultu waxaana yusallii biha alrakca biha fi rakca rakcadan ayada ayuu ku tukan doonaa oo halkaa rakca suurat albaqar uu meel saari doonaa muxuu ku dhammayn doonaa ayib famadaa nabigu iska socday faqultu waxaan yarkacu biha uu ku rukuuci doonaa yani uu ku tukan doona yarkacu biha uu ku rukuuci doonaa uma اftataxa الnisa suurat الnisa ayuu mxuah furfurtay faqara'aha kadibna waa akhriyey uma taftataxa aala cimraan meeqaas aad qiyaasaysaan <laughs> nabi maxamed sal lla ly slm weliba meesha u maraba mxuah markuu aayad duca mara ilahay barya subxana wa tacaala oo meel tacawud ilah haddii la mangala mxuah ka mangala tartiil sida noo imaandoonto ahrina imsaas leedihin marka la baqara iyo nisa iyo ali cimraan ragga xufaad ya oo salaad lagu tukana saddex sac miya saddex sac ha saddex sac iska dhah saasaa noqon kartaa ma saddex sac marka taaganya innagan imaamka haddii aad muxuu maqraho ku tukada ya waa la isdhagax tuuri marka baabka isaga baab cajiiba nacam Eh, nabigeena sal allahu aleh ali wslm marka eh, uma iftatax wuxuu ku furfurtay ali cimraan suurat ali cimraan faqara'aha nabigu ahri sal allahu aleh ali wslem yaqra' wuxuu akrinaya mutarasilan isagoo tartiib u akhrina weyaan idaa mara hadduu mara biaayatin aayad oo fiiha tasbiixun ay subxaan allah ama tasbiix ku jirta sabaxa subxan allah u dhihi jiray waidaa mar hadduu soo mara bisu'aalan su'aalna ilahay waxaa la weydiisanana was'al allaha min fadlihi oo kale sa'ala rabbi wuu weydiisan jira subxana wa tacala khayr o dhan waidaa mara hadduu soo mara bitacawudin fastacid bilah oo kalena tacawada ilahay buu muxuuah ka magangeli jira ama naar ha noqoto amaba waxaa wey shaydaan ha noqdee uma rakaca nabigu wuu rukuucay fajacala wuxuu gudagalay yaquulu inuu yidha subxaana rabbiy alcaiim subxaana waxaanasaan rabbi rabbiga alcaiim ee aadka u weynaa fa kaana wuxuu ahaa rukuucuhu rukuucdiisana naxwan mid u dhow oo u qiyaasan min qiyaamihi istaag intuu taagnaa ayuu haddana saa leeyay subxaana rabbi alcadiim uma qaala wuxuu yidhi samic allahu liman xamidahu rabbana laka alxamdu saasuu yidhi uma samic allahu ilahi wuu maqlaa subxana wa tacala wuuna ajiibaa liman qofkii xamidahu mahadiya rabbanaa rabbiga nagaw laka adig ay kuu sugnata alxamdu mahad uma intaa kadib qaama nabigu istaagay qiyaaman istaag awiilan ee dheer qariiban u dhow mima rakaca rukuucdiis u dhow uma sajada wuu sujuuday faqala wuxuu yidhi subxaana rabbi alclaa rabbigeena siray ayaa nasahan fakaana wuxuu ahaa sujuudu sujuudiisana qariiban madaru min qiyaami istaagiisa saasuu nabiga marka jiddi iyo ijtihaad u samayn jiray sal allahu aleh alih wasalam rawahu muslim xadiidka boqol iyo saddexaad can ibni mascuudin radi allahu tacala anhu qala wuxu yih abdulah bn mascuud sallayt waan tukaday maca nabi nabigaan la tukaday leylatan habeen fa ataala alqiyaama istaaga iyou nabiga aad u dheeray xataa hamamtu ilaa aan ka damca oon ka mxuu ahayd doona biamrin bificli amrin amar inaan sameeyo oo suu'in aad u xun inaan sameeyo ilaa aan ka damca weeyaan iila waxaa lyidhi wamaa hamamta maxaad hamisay maxaa qalbigaada ku soo dhacay qaal wuxuu yidhi waxaan damcay an ajlisa inaan fariiso waadachu nabigaan iskaga tago saas ayaan go'aansaday weyaan mxuaan qalbiga igaga soo dhacay weyaan lakiin muusan samayn muttafaqun caleyh xadiidka boqoliyoafaraad can anasin radi allahu tacala anhu arda can rasuulilah rsulka ale wuxuu anas qaala nabigeenu yidhi sal allahu aleh ali wasalam yatbacu almayita qofka meydka waxaa raaci doona alaaatun saddex baa raaci markii mxuu u dhinta saddex baa raaci weyaan ahluhu ahalkii waa raacayaan qaraabadii tolkii way raacayaan wa maaluhu maalkiina wuu raacaya baabuurtii iyo mdharkii ah, iyo sariirihii way raacayaanoo wixii lagu qaadi lahaa tabcan iyo wa camaluhu camalkiisana wuu raacaya weyaan fayarjicu inaan laba ayaa soo laabta wayabqa waaxidun mid ayaa mxuua ah meesha ku haray weyaan yarjicu ahluhu wa maaluhu ahlkii iyo maalkii kab go'on walaa majarafo walaa ayi shay waa soo qaadi alaab soo qaada soo aruuriya lajecl halkaa ka bilaabanaysa intii hore la waday lagama hadlayn lakiin mar alle markii la duuga khalaas weyaan qof dhintakabhiisa ka macalla waa la soo qaadi ahluhu iyo wamaaluhu wayabqa camalu camalkiisi uu samaystay hadduu khayr ahaana qabrigu ugu heliye noqonaya oo isagoo suurad qurux badan ayuu mxuua halkaas ana camaluka saalix ayuu dhahayaa halkaas ilaa qiyaamad ay ka dhacda halkaas uhel u ahaanaya aad camal xun ahayna waxaa weeyaan aswa suura suuradkan ugu xun oo aad u ur badan ayaa halkaasuu imaan markaasuu yidhi ana camaluka asayi ana camalkaada xumaa ayaana ayuu le marka camalkaas ayaa qofka u hara marka qofka labada eh, ka soo haraysa inuusan xoog saarin oo shayga u baaqi noqona oo camalkiisa inuu xooga saaro ayaa loo baahan yahay weyaan muttafaqun calayh nacam xadiidka boqol iyo shanaad can ibni laga wariyay cbdullahi bn mascuud radi allahu anhu qala wuxuu yihi ibnu mascuud qaala nabiy nabigu wuxuu yidhi sala allahu aleyh ali waslem aljannatu aqrabu way u dhowdahay ilaa axadikum midkiin min shiraaki naclihi kabtiisa fandhalkeeda waa kaga dhowdahay weeyaan wanaaru naartana mila dalika sidaasoo kale waa shiraaga waxaa weeyaan markasa kabta saa loo gashto dacaskoo kale inta yaroo udhexaysa oo mxuuaha kabta iyo cagta isku celinaysa haddii intaa shiraagaas hadduu go'o kabta ma ku haynaysaa waa maya baalka yar baa korkula aadi marka shiraaga kaas weeyaan intaas naartana iyo jannada intaas ayaa waxaa weeyaan qofka uga dhow yihiin ilahay jannahana sii naarna naga badbaadiye rawahu lbukhaari xadiidka boqol iyo lixaad can abi firaasin waxaa laga wariyay rabiica ibnu kacbin alaslami radi allahu tacala anhu arda khaadimi rasuuli rasuulka lu khidmayn jiray khidmayn jiray wa min ahli sufati raggii ahli sufada ahaa oo xirta ahaa nabiga sal allahu aleh ali waslm dhallinyarada la noolaa ayuu ka mid ahaa tol iyo qaraabe iyo mxuu ahaa raxim iyo meeshaan ku haysaniin weeyaan dhaqaalaanta iska abrood ahaa wuxuu yidhi kuntu waxaan abiitu mid barya maca rasuli rasulka alla la bari jiray sal allahu aleh ali waslm faataytuhu faatihi waxaan u keeni jiray biwaduu'ihi biyihii uu ku qaadana wuduu iyo waduu waan kala sheegnay waduu bifatxi lwaawi maxay tahay waa biyihii bidami lwaai wuduuna waa ficilkii weyaan waxaajatii xaajadiisa ayaa nabiga u keeni jiray faqaala wuxuu yidhi nabiga sal allahu alay waslam salnii i weydiiso wax wax aan kuu qabto i weydiisa muxuu ah ninka la yidhahdo kacbow rabiicow faqultu waxaan dhahay asaluka waxaan ku weydiisana nabi allow muraafaqataka inaan kugula muxuaa rafiiq noqdo oon kula jiro fi ljannati jannada aan kula gala ayaan ku weydiisanaya qaala wuxuu yidhi awa hayra dalika wax inta aan helmi ad i weydiisanaysaa qultu waxaadhahay daaka kaa un baan ku weydiisanaya weyaan maal iyo wax kale iyo ha sheegin qaal wuxuu yidhi faacilnii igu kaalmay calaa nafsika naftaada bikadrati sujuudi naftaada waxaad igu kaalmaysaa inaad sujuuda aad u badisa weyaan rawaahu muslim baa wariyey jiddigii iyo ijtihaadkii ay ka mid tahay iyo mujaahadadii weyaan sujuudda badan waan abi cabdilaahi cabdilahi abi waxaa laga wariyey qaal waxaa loo yidhahda abu cabdiraxmaan thawbaan mawla rasuuli llaahi sal allahu alayh waslem qaal wuxuu yidhi thawbaan samictu rasuula allahi baan ka maqlay sal allahu alayh waalih waslem yaquulu rasuulkaola calayka waxaad laasintaa ood ku dadaashaa bikarati sujuudi sujuudda inaad aad u badiso weyaan fa inaka adiga lan tasjuda ma sujuudid lilahi alla weyne sujuud ilaa rafacaka allahu ilahay wuxuu mxuua ah, kuugu qaadaa biha ayada sababteeda darajatan daraja ayuu ilahay kor kuugu qaadaa wa xaa wuxuu kaa daadiyaa canka adiga biha sababteeda khai'atan gafnau kaa daadiyaa rawaahu muslim sujuudda marka aqrabu maa yakuunu alcabdu min rabbihi wa huwa saajid nacam xadiidka boqol iyo sideedaad can abi safwan waxaa laga weri cbdlahi bn busrin alslami radi allahu tacala anhu qala wuxuu yidhi qala rasul rasulka wuxuu yidhi sal allahu aleh ali wasalam khayru nnaasi dadka man qof aala uu dheeraaday umruhu umrigiisu dheeraaday wa xasuna uu wanaag badnaaday uu ficnaaday camaluhu camalkiisu u ficnaaday ayaa dadka ugu khayr badan ayuu nabigeen le sal allahu aleh ali wasalam rawahu tirmidi waqaala xadiidun xasan waa xadiid saxiix xadiidkaana weyaan busrun bidami albaai wasiini walmuhmala bada oo lagoda wuu shaqlaya shaqalkii uu ka hadlaya sheekha caleyhi raxmat ullah xadiidka boqoliyo sagaalaad can anas ibni malik radi allahu tacala anhu qala wuxuu yidhi anas qaaba waxaa maqnaaday ammi adeekay anas ibnu nadar ninkaas saxaabigaasa ayaa wuxuu ka maqnaaday radia allahu tacala canhu wuxuu ka maqnaaday an qitaali badrin duulaankii badar ayuu ka maqnaaday weyaan fa wuxuu yaa rasuulahyow qibtu waan maqnaaday can wali qitaalin qaatalta almushrikiina dagaal qibtu waxaan maqnaaday can wali qitaalin dagaalkii u horreeyey oo qaatalta ad la dagaalanta almushrikiina mushrikiinta ree muxuu ahay maka la dagaalantay ayaan ka maqnaaday lain illaahu alla weyne ashhadanii hadduu muxuua ah ii joojiyo hadduu muxuuah ii xaadiriyo qitaala almushrikiina gaalada dagaalkooda hadduu rabbi subxaana watacaala ii waafajiyo la yuriyanna allaahu alla wuxuu daahirin doonaa ood muujin doonaa maa asnacu waxaan samayn doona bannaankaad ilahay soo dhigi doona subxana wa tacaala la yarayanna allaahu haddii la yidhaho ya-da la kordhabanna ayadna waxaa waa iska waadix ilaah wuu arkayaa weeyaan falama kaana marka ay ahaatay yowma uxudin falama kaana markuu ahaaday yowma uxudin maalinta uxud inkashafa waxaa faydmay oo baxsaday oo cararay almuslimuuna muslimiinta fa qaala wuxuu yidhi allaahumma allahayow actadiruu waan cudur daaranaa ilayka adi xaggaada waxaan ugu cudur daaranaa mima sanaca haaulaai kuwan waxay sameeyeen waan ka cudur daaranaa oo arrinta ayada aniga kuma jiro shuqul kuma lihi yacni wuxuu ula jeeda asxaabahu asxaabta nabigu ula jeeda sal alla alay slm raggaan baxsaday aniga waxay sameeyeen waan ka cudur daaranaa rabbiyow wa abra'u waan ka noqona oo bannaankaan ka istaagayaa ilayka adigaan kaaga beri noqonayaa mima sanaca haaulaa'i kuwaana waxay samayn almushrikuuna gaalada ulujada weyaan oo ilaahay caasinta ay ku caasiyen rasuulkiisa sal allahu aleh wasalam gaalada mxuu ahay iyo dagaalka ay ku hayaan muminiinta oo nabiga ala slam hogaamina taana beri baan ka noqonaa weyaan uma intaa kadib taqadama wuu hormaray marka hor uu socday fastaqbalahu sacd bnu mucaad sacd bnu mucaad oo taqaanaan sacd bnu mucaadka ninku ahaa ayid aws naam ayaa ka hor yimid fastaqbalu sacd ibnu mucaad faqala wuxuu yidhi yaa sacdu sacdow ibnu mucaad aljannatu jannada warabbi lkacbati baan ku dhaartee innii aniga ajidu waan helaa riixaha udgoonkeeda ayaan helayaa min duuni uxudin buurta uxud ka soka ayaan udgoonka jannada ka helaya weyaan <clears throat> qaala sacdun wuxuu yidhi fama staactu maan awoodin ya rasuul lah faqaala wuxuu yidhi qaala sacdun wuxuu yidhi fama staactu nabi allow maan awoodin yaa rasuulallahi omaa sanaca ninkaas geesinimada iyo ragnimada uu sameeyey anigaan awoodi waaye qaala anasun wuxuu yidhi fawajadnaa waan helna bihi isaga bidcan waamaaniina darbatan dhowr iyo nabar ayaan aragnay oo bisayf sayf lagu dhuftay aw tacnatan ama duritaan lagu duray lagu dhuftay biruxin waran lagu dhuftay aw ramyatan tuuritaan lagu turay bisahmin leeb lagu tuuray oo dhaawac aan ku aragnay siddeet dhaawac ayaan ku aragna weyaan oo wajadnaahu waan helnay qad qatila asagoo la dilay wa muwahala bihi ay mxuu ahay ay si xun u foolxumeeyeen almushrikuuna gaaladii sanka ka jar gacanta ka jar inta ka jar wamaa ilaa dalika tamiil baa la yidhahdaa nacam wamaala bihi lmushrikuuna mushrikiintu ay foolxumeeyeen weeyaan famaa carafahu muusan garananin axadun qof ilaqtuhu walaashii unbaa garatay waxay ku garatay bibanaanihi farihiis ay ku garatay weeyaan radia allahu tacala canhum jamiican qaala anas wuxuu yidhi kunaa waxaan ahanay naraa kuwa arka aw nadanu kuwa u maleeyo ana hadihi alaayata aayadan nasalat inay kusoo degtay fiihi isaga iyo wa fii ashbaahi ragga la midka inay kusoo degtaan u malayn jirna weyaan min almuminiina rijaalun rijaalu sadaquu maa caahadu llah caleyh faminhum man qadaa naxbahu waminhum man yantadiru wamaa badaluu tabdiilan muminiinta waxaa ka mid ah rijaalun rag baa ka mid ah sadaquu u run sheegeen oo ka run sheegeen maa caahadullaaha calayhi rabbi waxay kula ballameen ka run sheegan ayaa ka mida weeyaan inuu anas raggaas ka mid yahay oo aayaddaas ay ku soo tagtay isagii rag la midka ayaan u malayn jirnay oon isu sheegi jirnay ila akhiriha muttafaqun calayhi qawluhu la yurayanna allaahu ruwiya waxaa la wariyay bidammi ilyaai yaada oo la godo oo yu la yidhaahdo iyo kasir ra'i yuri ay layudhirana allah alla wuu muujinaya dalika linaas dadku uu muujinaya weyaan waruwiya waa la wariyey bifatxihima raayana allahu ilahay wuu arkaya marka weyaan wamacnahu aahiru macnihiisu cadi wallahu aclam xadiidka boqoliyo tobanaad can abi mascuudi waxaa laga wari cuqbat bni camrin alansaari albadriy radi allahu tacala canhu qala wuxuu lama ninka la yidhaha cuqba ibnu camir alansaari albadri baderka maxay ahayd ma huwa albadriy nisbadaas maxay qofkii yaqaana gacantu taagaya hamhame lama looma baano fadal ya sheekh deegaan deegaan axsanta nacam badri magaalada badr ayuu degnaa weeyaan saas waa macnaheed nacam dhankaas waa nisbadaas tii badriga caadiga ahaa oo xadar shayda badran ma ahaan weeyaan marka cuqba ibnu camir meeshaad ku aragtaan macnihii badrigaas waa nisba ilaa anahu kaana saakinan badran qaala wuxuui lammaa nasalat markay soo degtay aayatu sadaqat sadaqada aayadeeda io zakadii kunnaa waxaan helnay nuxaamilu kuwa xamaasho nuxaamilu kuwa xamaasho xamaalsaaska iskaga dhawaaqa taasay ku qurux badan tahay intaad macnakan loo raadin lahaa xamaaliga caadigaha iskaga qaato kunnaa waxaanhay nuxaamilu kuwa ku xamaasho calaa duhuurinaa dhabarkanagaan ku xamaalan jirnay fa ja'a rajulin baa yimid oo sadaqa wuxuu sadaqaystay bishayin shay kaiirin qolyaha xamaalka ay xamaalinaan marka waxaa weyaan sadaqaay u xamaalinayaan way soo amaalayaan qori ay soo qaadayaan wamaa ilaa dalika kadibna way sadaqaysanayaan hadafka loo amaalina raashiin inay kusoo gataan maaha inay sadaqaysanay rabaan fa jaa rajulu nin baa yimid oo sadaqa wuu sadaqaysta bishayin shay kaiirin aad u badan fa qaaluu munaafiqiinta waxay yidhahdeen munaafiqiinta daba taagan muraa'in waa istutuse sutus saasay yidhahdeen wa jaa rajulu nin baa yimid aakhar ee kale fasadaqa wuxuu sadaqaystay bisaacin faqaaluu waxay idhahdeen ina allaha alla weyne lahaniyun wuu ka deeqtoomaa can saaci hada kan mxuah suuskiisa iyo kan mxuah saaciisa ilah wuu ka deeqtooma subxana wa tacaala fanasalat waxaa soo degtay alladiina kuwii yalmizuuna aleecaynayaan oo ku mxuu ahay durayaan almuawiciina dadka mxuu ahay samafalanayaan oo wanaagga la imaanayaan oo min almuminiina ka mid ah fi sadaqaat sadaqooyinka mxuu ahay ku eedaynayaan oo ku durayaan iyo waladiina kuwii laa yajiduuna aan juhdahum ilaa juhdahum tabartooda iyo dadaalkooda mooyane fayaskharuuna minhum sakhir allahu minhum ilahay baa marka subxana wa tacaala ku jeesjeesa weyaan oo cadaabi doona oo ka abaalmarin doona weyaan muttafaqun calayh wanuxaamilu bidami nuuni walxaai muhmala ay yaxmilu axaduna calaa dahrihi dhabarkiisu qofka mxua kusoo qaadi jira biljrati isagoo mxua shilimaad iyo ujra la siina wayatasadaqu biha wuu sadaqaysan jira weyaan xadiidka qooaad can sacd bni cabdilcasiisin waxaa laga wariyey can rabiicata wuxuu ka wariyey ibnu yaziida can abi idriisa alkhawlaani wuxuu ka wariyey can abi darin jundub ibnu junaadata radia allahu canhu raggaas waxaa loo tiriyey gadaalad ka ogaan doontaan raggan meesha ku qoran abi idriis alkhawlaani ayaa mxuu aha gadaal dambe warkiisa imaan doona haddii marka warkiisa xadiidku kudhex imaan doona isna la soo sheegin <clears throat> qofkuu ku wareeraya marka sheekha rafcan lilabsi sanadka dhan uu meesha keena weeyaan raximah llah raxmatan waasica can inabi nabigu wuxuu ka wariyay sal allahu aleh ali slm fima shay oo xadii oo yarwi uu ka warina can rabbi can illahi allaweyne tabaaraka wa tacala anahu rabbigan qaala wuxuu yidhi yaa cibaadii addoomahaygiyow nii aniga xaramtu waan xaaraan yeelay aulma ulmiga ayaan ka xaaraan yeelay calaa nafsi naftidaan ka xaaraan yeelay wajacaltu waan ka baynakum dhexdiina muxaraman mid xaaraan baan ka dhigay falaa tadaalamuu ha isdulmininaay yaa cibaadii addoommahaygiyo kullukum dhammaantiin daalun wa baadiya tihiin man hadaytu qofkaan hanuuniye mooyane fastahduunii hanuuni iga ahdikum waa inaad hanuuninaya yaa cibaadii addoommahaygi kullukum dhammaantiin jaacin waad baahan tihiin man acamtu qofkaan quudiya mooyane fastadcimuunii quudin iga dalba ucimkum waa idin yaa cibaadii addoommahayga kulunkum dhammaantiin caarin waad qaawantiin ilaa man kasawtu qofkaan ah, hugiye mooyane oo dharsiiyo fastaksuni hugin iga dalba aksukum in huginaya yaa cibaadii addoommahaygo inakum dhammaantiin tukhtiuun waad gafaysaan dhammaantiin bileyli habeenkii wanahaari maalina habeen baad gafaysaan laa shaka waa la gafi waana ana rabbi wuxuu le waana ana akfir waan dhaafa adunuuba dunuubtaan dhaafa jamiican dhammaantood dhammaantii dembiga dhammaantii ayaan dhaafaa fastakhfiruunii dembidhaaf iyo weydiista akfir lakum a idiin dhaafayaa yaa cibaadiya addoomahaygiiow inakum adinka lan tabluguu ma gaari kartaan durii dhibkayga iyo ma gaari kartaan oo fatadurruunii aniga inaad eh, dhibtaan awood uma walan tabluguu mana gaari kartaan nafci nafcigayga inaad eh, mxuu ahay ma gaari kartaan oo fatanfacuunii aad i eh, anfacdaan anna awalakum kiin idinkugu horreeyey iyo wa aakhirakum kiin idinkuga dambeeyey wa insakum insigiinna iyo wa jinnakum jinnigiinna kaanuu hadday ahaan lahayn calaa atqa qalbi rajulin qof qalbigiis kanugu baqitaan badan oo waaxidin mid oo minkum adinka idinka mid ah maa zaada ima biiriyeen dalika arrinkaas min fii mulkii boqortooyadeeda shayan shay yaa cibaadiya adoomahaygiyow low anna awalakum kiin idinkugu horreeyey iyo waakhirakum kiin idinkugu dambeeyey wa insakum insigiina wa jinnakum jinnigiina kaanuu hadday ahaan lahayn calaa afjari qalbi rajulin nin qalbigiis kanugu faajirna badan oo waaxidin mid idinka mid ah weyaan kii hore waxaa lagu tilmaama nabi maxamed alai slat slam kan dambana waa fircoon baa calaa afjari qalbi rajulin nin qalbigiis kanagu faajirnimo badan oo waaxidin mid oo minkum idinka idin ka mid a maa naqasa ma nuqsaamiyeen dalika arrinkaas min mulki boqortooyadayda shayan shay dhammaan haddaad fircoon wada ahaan lahaydeen dhammaantiin sida fircoon oo kale ummadda dhan kan u horey kanoo deme jinni insi ilahay boqortooyadiis waxba kama nusqaameen weyaan kadalik haddii dhammaan ummadda ay nabi maxamed qalbigiisoo kale wada ahaan lahayn alei salatu slam oo qof muxuu ahay nabi maxamed ka liidanba aan la arkin oo dhammaan ay nabi maxamed sidiisoo kale ahaan lahaayeen oo muttaqiin yaa cibaadii addoommahaygiiyow low ana awalakum kiin idinkugu horreya waakhirakum kiin idinkuga dambeeyey wa insakum insigiina wa jinnakum jinnigiina qaamuu hadday istaagi lahaayeen fii saciidin bannaan waaxidin ee keliya fa sa'aluunii ay weydiisan lahaayeen oo fa actaytu aan siin lahaa kulla insaanin qof la arka mas'alata wuxuu weydiistay maa naqasa ma nuqsaamiyeen dalika arrinkaas mimaa cindii agtayd waxaa ahaday kama nusqaamiyeen ilaa kamaa yanqusu siduu u nusqaamiyo almikhyatu cirbadda idaa udkhiya albaxru bad haddii la geliyo oo laga soo bixiyo maxay ka soo qaadi kartaa maxay ka taraysaa laa shay yaa cibaadii addoomahaygo inamaa hiya tanayto acmaalakum acmaashiinna weeyaan uxsiiha lakum waa idin koobaya salaadan khayrkan wanaaggan aad gudanaysaan waa idin koobaya waa idin aruurinaya uxsiiha lakum uma uwafiikum iyaaha qiyaaman waa idin oofinaya oo muxuu ahay abaalkeeda abaalmarkeeda idin siinaya faman wajada khayran qofkii khayr helo oo janno helo weyaan falyaxmadilah allaha ku mahadiyo waman wajada hayra dalika waxaanan jannahan qofkii helona falaa yaluumana yuusan eedayn ilaa nafsahu naftiisa unha eedeeyo weyaan isaga ayaa maxaa yeel xumaan laga kari waayey qaala saciidun wuxuu yidhi kaana abuu idriis abu idriis waa kan marka abu idriis waad garanaysaa marka sooma waa ninkaan soo marnay haddii marka uu ka bilaabi laha uu dhihi lahaa can abi darin kadibna uu yidhahdo qaala abu idriis abu idriis xaguu ku nooli waa lagu wareerinaya sooma marka sheekha labsiga w all wix labsigeena o dhan waa qaadaya caleyh raxmat ullah nacam qaala abu idriis ka waramo uu ka sheekeeyo bi hada alxadiid xadiidkan uu mxuu ahaay sheego jaha wuxuu ka fariisan jiray calaa rukbatay labadiis jilbood ayuu saa fariisan jiray weyaan isagoo saas khuduuc ilaahay u khuduucsan subxana wa tacala xataa hadduu meel koro fadhiyo soo dega ayuu jilbaha dhigan jiray weyaan ilahi subxana wa tacala isagoo khuduuca rawahu muslim baa wariyey warawaynaahu waan warinay an alimaam axmed ibni xambal raximah llah qaal wuxuu laysa warawaynaa waxaan ka warinay can imaam axmed bin xambal raximah llah qaala inuu yidhi imaam axmed laysa uma sugnaanin liahli shaami dadka reer shaam xadiiun xadii oo ashrafa ka sharaf badan min hada alxadii xadiikaa ka sharaf badan ma lahan weyaan ragga wariyey oo ruwaadiisa reer shaamah shaam marka waxaa laisku yidhaahdaa hmm. suuriya lubnaan filistiin urdun aartalasku yidhaahdaa shaam weeyaan baabulxai isku boorin laisku booriya cala lisdiyaadi in la biirsado la kororsada min alkhayri khayrka la kororsada fii awaakhiri alcumur cumriga markuu muxuu ahay gabagaba jooga cumriga uu dhammaanhayo in khayrka la biirsado isku boorin laisku booriya ayuu baab yahay weeyaan qaala tacaala rabbigan qaala allahu tacala alla wuxuu yidhi awalam nucamirkum miyaan idin cumri siinin oo idinmaanan cumri siinin maa yatadakar wuxuu kuwaana qaata fiihi isaga man tadakara qof kuwaana qaatay oo waja'akum soo idinma imaanin annadiiru digniinka idinma imaanin qaala ibnu cabaasin wuxuu yidhi walmuxaqiquuna dadka muxaqiqiinta oo ahlucilmiga oo ahlu muxuu ahaa cilmiga aadka si fiican u dhuuxa oo aqoonta dheer iyo xeelka dheer u lah macnahu waxay yidhahdeen awalam nucammirkum alam nucammirkum miyaanan idin siinin sittiina sanatan lixdan sana soo idinma gaarsiinin lixdan sano soo idinma gaarsiinin wayuayidu waxaa mxuu garab istaagi oo xoojinaya alxadiiu alladii xadiidkaasoo sanadkuru aan sheegi doono insha allahu tacaala wa qiila waxaa la yidhi macnaahu sana soo sideed iyo toban sana idinma wa qiila waxaa la yidhi sana soo afartan sana idinma gaarsiinin qaalahu alxasan baa yidhi walkalbi wamasruuqun intaa ayaa saa yihahdeen wanuqila can ibni cabaasin waxaa laga wariyey aydan hadalka asaga laga soo wari weyaan wanaqaluu waxay soo naqliyeen soo rareen ana ahla madinati reer madiina kaanuu waxaayn idaa balaqa axaduhu midkood hadduu gaaro arbaciina sana afartan sana hadduu gaaro tafaraqa wuxuu u go'i jiray lilcibaadati cibaada ayuu ugoli jiray wa qiila waxaa la yidhi muxuu ah walam nucamirkum albuluuqu buluuq ayaa la yidhi weyaan wa qowluhu tacala alla qowlkiis waja'akum annadiir macnaheeda waxaa weeyaan qaala ibnu cabaas waljamhuur huwa annabiyu sala allahu caleyh wasalam nadiirka waa nabiga soo nabi idinu imaan nacam nabigu waa noo yimid alai sla slam waqiila waxaa la ashaybu war cirro soo idinu imaan qofka marba cirro isku arka malkumowd ha u diyaar garoobo weyaan qaalahu cikrama wabnu cuyayna wahayruhuma wallahu aclam xadiidka wa ama alaxaadiid wa qowluhu wa ja'akum annadiir qaala ibnu cabaas wuxuu yidhi waljamhuuru huwa alnabiyu waqiila ashaybu qalahu cikrama ayaa yidhi wabnu uyayna wa hayruhuma wallahu aclam wa ama alxadiid miya xadiidka boqoliy toban labaad can abi hurayrata can abi hurayrata radi allahu tacala canhu can inabi nabigu wuxuu ka wariyay sal allahu aleh ali wasalam qaala nabigan wuxuu yidhi acdar allaahu ilaahay wuu oo xujo waa ka gooyey ilaa mri'in qof ahara uu dibdhiga ajalahu ajashiisa xataa balaqa ilaa ka gaara sitiina lixdan sano ilaa ka gaara ilaahay qofku u gaarsiiyo qofka asaga cudurdaar dambe u harsan lama arka weyaan rawahu buhaariy qala culama waxay yidhahdeen macnaahu lam yatruk lahu cudran cudur uguma qofka asaga id amhalahu goorta uu sugay hadihi lmudda mudada ayada yuqaalu waxaa la yidhahdaa acdara rajulu qofku wuxuua wuu cudur daaray idaa balaqa alghaayata fi lcudri markuu meesha u dambaysay cudurdaarka uu gaaro weyaan qofka marba haddii rabbi subxana wa taala lixdan sana u gaarsiiye inuu rabbi usoo laaban wayo u tooba keeni waayo cudurdaaru malahan weyaan saasuu nabiga yihi sal allahu aleh ali wasalam maxaa yeelay iyo sugitaan inugu filan waa la sugu weyaan nabigana sal allahu aleh ali slm wuxuu leeyahy acmaaru ummatii bayna sitiin wasabciin ummadayda muxuu umarka cumrigooda inta badan wuxuu ku go'i doonaa ku baabi'i doonaa lixdan iyo toddobaatan intudhexaysa weyaan wax gaaraan inta ayada waa yaryihiinba amaba dhaafayaan saasuu muxuu ahaa xadii qaybtitamahyd xadiidka boqol toban iyo saddexaad can ibni cabaas radi allahu tacala canhuma qala wuxu abdulahi bn cabaas kaana cumar wuxuu ahaa cumar ibn khaaab yudkhilunii mid isoo geliya maca ashyaahin maca sheekhi badrin raggi bader xaadiro odayaasha ahaa ragga cululsa ayuu muxuu aha meesha uu jooga ay la fadhiyaan ayuu intuu isoo wada ayuu annaga keeni jiray iisoo gelin jiray fa kaana bacdahumaaba sida ayaga barkood fa kaana barkood waaba iyadoo wajada uu ka xanaaqay fii nafsihi naftiisa ama wajada uu ka helay fii nafsihi naftiisa fa wuxuu lima yadkhulu hada lima yadkhulu muxuu soo galaa hada kan macanaa anaga macanaga muxuu nooga imaanayaa walanaa anagana abnawiilal ayaan leenahay miluhu wiilal ayaan leenahay miluhu asaga la mid ah weyaan faqaala wuxuu yidhi inahu wiilkan miyaad aragtaan min xayu calimtum meeshu aad ogsoontiin iska ilaaliya ninkan waad garanaysaan raggii aad ogeydano kasoo iska dhowra oo muxuu aha ku degdegina waxbana ka xumaanina fadacaanii wuu ii yeeray daata yowmin maalin maalmaha ka mid uu faadhalanii macahum odayaashiioo meesha jooga reer bader raggii bader xaadiray ayaad muxua meeshii soo geliyey famaa ra'aytu ma anan ama maan arkin annahu isaga dacaanii inuu yeeray yowmaydin maalintaas ilaa liyuriyahum booska aan jooga iyo qiimaha aan leeyahay inuu tusa inaadun igu yeero maanu fahmo yidhi qaala wuxuu yidhi maa taquuluuna maxaad leedihiin fii qowli llahi tacala alla qowlkiis idaa jaaa nasrullaahi gargaarka alla hadduu yimaada iwalfatxu magaalada fakalla furta ma furta maxaad leedihiin maxaad ku fasiraysaan bal tafsiirkeeda lii sheega maxay aayaddaas maxay sheegaysaa suuraddaas maxay ka sheekaynaysaa maxay dilaale iyo tusaale u tahay fa qaala bacdum barkad waxay yidhahdeen umirnaa faray naxmad ullah alla inaan ku mahadayn wanastaqfiru aan dembidhaaf weydiisanna idaa nasaranaa hadduu noo aw fatax calayna uu noo fura wasakata bacdum iska aamuseen falam yaqul shayan waxbama ayna dhihin faqaala lii wuxuu yidhi akadalika taquulu ya bna cabaas ibna cabaas oo odayaashan intaay sheegeen miyaad la qabtaa warkaasagamiyaadadna leedahay faqultu waxaan ihi laa maya qaal wuxuu yidhi famaa taqulu maxaad leedahay marka qultu waxaan idhi huwa aayaddaas iyo suuraddaas ajalu rasuulillaahi sala allahu calayh wasalam ajasha nabigeenna waa calayi slat slam aclamahu ilah wuu ogeysiyey lahu isaga ogeysiiyey qaala wuxuu yidhi idaa jaaa hadduu yimaada nasrullahi walfatxu wadalika calaamatu ajalika ajashaada calaamadeeda weeyaan saasaa lagu yidhi weyaan kadibna fasabbix tasbiixsa bixamdi rabbika wastakfiru dembidhaaf weydiisa inahu rabbi kaana tawaaban buu ahaaday faqaala cumar wuxuu yidhi maa aclama ma ogsooni minhaa suuradan iyo ayadan kama ogsoonin ilaa maa taquulu inta adleedo macne aan ka fahamsan uu yidhi cumar bin khadaab radi allahu tacala arda marka ayadan waxay caddaynaysaa xadiidkan wuxuu caddaynaya fadiilada uu lahaa ninka la yihahdo cabdulaahi bn cabaas radi allahu tacala anhu arda xabru ummati wa turjumaan lqur'aan macnaa dalika inuu macsuum yahay maahan mxuu ahay wax macsuumo ambiyada un ambiyada alla subxana wa tacala unbaa macsuuma laakiin qofka saxaabi gaf uu ku dhici karaa fahamka waa la qalloocan karaa marka laakiin maca daalika mansiladaas ayuu jooga wayaan tan labaadna waxaa laga qaadanaya qofka markuu muxuu ahaa da ahaan uu muxuu ahaa gaar meel mucayana inuu aad u sii dadaalo od cibaadadiisii labalaaba ayaa loo baahan yahay weyaan nacam xadiidka boqol can caaishata radi allahu tacala anha qaalat waxay tiri caaisha ummi lmuminiin radi allahu tacala anhu ardaha maa sallaa rasul rasuulka lama tukanin salaatan salaad bacda an nasalat markay soo degta kadib calayhi isaga ida jaaa nasrullahi walfatxu ilaa yaquulu fiiha wuxuu dhihi jiri subxaanaka rabbana wabixamdika allahuma kfir lii subxaanaka nasahnaantaada rabbanaa rabbiganagaw wabixamdik ama haddaada lala qabo allahuma rabbiyow allahayow ikfir lii ii dhaaf weeyaan muttafaqun caleyh wafii riwaayatin fi saxiixayni waa isku mid macanidan hadda aan waa mududin doonaa lianna waa isku macno dhammaan fii riwaayat fi saxiixayn canha caaisha laga wariy kaana wuxuu aha nabigeena kaana rasul lahi wuxuu ahay sal slam yuktiru mid badiya yaquul inuu yidhahdo fii rukuuci rukuucdiisa wa sujuudi sujuuddiisa subxaanaka allahuma bixamdik allahuma kfirli waa macnihi horaan u sheegnay yataawal wuxuu mxuu ahaa fasiran jiray uu ku camalfali jiray yataawal wuxuu ku camalfali jiray alqur'aana qur'aanka macnaa yataawal qur'aan ay yacmalu maa umira bihi wixii la faray ayuu mxuu ahaa ku camalfali jiray fi lqur'ani qur'anka lagu faray fi qowlihi tacaala fasabbix bixamdi rabbika wastaqfiru wfii riwaayati limuslim kaana rasul rasulka al wuxuu ahay sal allah aleh ali waslem yukthiru mid badaya an yaquula inuu yidhahdo qabla an yamuut intuusan geeriyoonin ka hore subxaanaka allahuma bixamdik astaqfiruka ilahay wa dembidhaaf baan ku weydiisana watub ilaykum kusoo laabanaya qaalat caishatu waxay tihi qultu waxaan idhi yaa rasuul allahi wmaa hadihi alkalimaat erayadan maxay yihiin allatii taasoo araaka aan ku arka axdathaa inaad soo biirisay oo soo dirsisay waxaa la yeel lii ani calaamatun calaamad baa liigu sameeyey fii ummatii ummadayda idaa ra'aytu haddii aan arkana qultuha waan dhahaya weeyaan idaa jaaa nasrullahi walfatxu ila akhiri suura wa fii riwaayatin riwaayadna oo lahu u sugan muxuu ahaa ninka la yidhaahdo muslim kaana wuxuu ahaa rasuulula rasulka al sal slam yuktiru mid aad u badiya min qowli subxaana allahi wabixamdihi subxaan allah alla nasaanaantiis wabixamdi lala qaba astaqfir allaha alla baan dambidhaaf weydiisanaya waa tuub ilan u tooba keenaya ayuu nabiga badin jiray qaalat waxay tihi qultu waxaan idhi yaa araku aan ku arkaa tuktiruna aad u badinayso min qowli subxaana wa bixamdihi astaqfir allah waatuubu ilayh inaad aad u badinaysaan arkaa maxaad kala jeedaa faqaala wuxuu yidhi ahbaranii rabbi wuxuu ii rabbigay annii aniga sa araa arki doono calaamatan calaamat fii ummati ummadayda faidaa ra'aytuha markii aan arko akartu waxaan min qowlii subxaana allahi wabixamdihi astaqfir allahi waatuubu ilayh faqad ra'aytuha waan arkay ida jaa nasrullahi walfatx fatxu maka weeyaan wara'ayta annaasa yadkhuluuna fii diini afwaajan fasabbix bixamdi rabbika wastaqfiru innahu kaana tawaaba xadiidka boqol toban iyo shanaad can anas bni maalik radi allahu tacala anhu arda qal wuxuu yidhi anas ina allah caza wajalla taabaca wuxuu badiyey taabaca wuxuu iska dabagegeeyey oo aad u badiyey alwaxya waxyiga calaa rasuuli rsulka all sala allahu aleh ali wasalam qabla wafaatihi intuusan geeriyin ka hore xataa tuwfiya ilaa uu nabiga laga oofsada akara maa kaana intuu ahaada mid inta ugu badan alwaxyu waxyiga nabiga maadaama uu geeriyoonayay tashriicii wix alle wix harsanay hal mar ayaa marka mxuu ah aad liskaga dabaka keenay ilaa markuu nabigu fatradii iyo xilliguu nabiga geeriyoonaya calayi slat slaam badan iyo mxuu ahay suurado badan ayaa soo degay ay leedahay radia allahu tacala canha lidalika qofka maxaa yeelay tashriicii waa xirmaya markuu nabiga geeriyooda waa xirmaya in cibaadada uu badiyo in mxuah tashriic la kaamil in qur-aanka lasoo wada dejiyo waxyiga uu soo dhammaado ayaa hadafka ay ahayd wey intuusu nabig gelin alai slat slam xadiidka boqoliytobanlixaad can jaabir bni cabdillahi radi allahu tacala canhuma qaala wuxuu yidhi jaabir qaala rasullahi rasulka al wuxuu yidhi sala allah alay slam yubcaثu waa la bixin kullu cabdin addoon la arka calaa maa maata caleyh wuxuu ku geeriyooday ayaa lagu soo bixin rawahu muslim baabun wuxuu baabi baabkan fii karati duruq lkhayr khayrka jidadkiisa banaanta ay qabaan oo laisu sheego laiskuna boorriy ayuu baab yahay weeyaan qaala tacaala rabbiga wuxuu yidhi wamaa tafcalu waxaad samaysaanoo min khayrin wanaaga fa ina allaha alla weyne bihi isaga caliimun aad buu ogsoon yahay weeyaan wa qaala tacala alla wuxuu yidhi wamaa tafcalu min khayrin khayrka aad samaysaan yaclamuhu llahu ilah wuu ogsoon yahay wa qaala tacala rabbi wuxuu yidhi faman yacmal qofkii shaqaysto midqaala daratin dara wax la eg khayran khayr ah, yarahu arkaya weyaan wa qaala tacala rabbi wuxuu yidhi man camila saalixan qofka wanaag la imaado oo samaysto falinafsihi naftiisa u samaysta weeyaan wlaayaatu fi lbaabi kaiirat waama aaadiiumiya fakaiiratu jiddan aad bay u badan yihiin wahiya hayru munxasira lama koobi kara wanadkuru waxaan sheegaynaa uruqan jidid oo minha amaba aabaqsoma darafan daraf iyo qayb oo minha iyada ka mida ah weyaan xadiidka qooaad can abi darin waxaa laga wari jundub ibnu junaadata radia allahu tacala canhu qala wuxuu yihi qultu waxaana ya rasuul lahyow ayul acmaalu camalkiiseeba afdalu u fadli badan qaala wuxuu yidhi aliimaanu billah alla oo la rumeeyo wljihaadu fii sabiilihi jidka allo lagu jihaada qultu waxaan ayu riqaabi qoor la xuray teedeeba afdal u fadli badan qaal wuxuu yidhi anfusuhaa tan ugu wanaagga badan oo ugu qiimaha badan inda ahliha wa aktaruha amanan xagga dhaqaalaha iyo lacagta maxaa lagu soo iibinaan ugu badan weeyaan qultu waxaan idhi fain lam afcal haddii aanan samaynin oon jihaadna gelin nafna aan xuraynin bal ka qaala wuxuu yidhi tuciinu waxaad u kaalmaynaysaa saanican qof muxuu wax samayna oo hawl haaya ayaad la qabanaysaa aw tasnacu waad u samaynaysaa liakhraqa mid in wax sameyn raba wixin aan fahmaynin oan aqoonin ayaad la qabanaysaa qof miskiin ah wax inu samayn raba laakiin wixii ba dhan laga mara aqoonin ayaad aad u samaynaysaa ama qof wax qaban la oo keligiis wixii samaynla qof muxuu ahaa qof baa maro la laabi inuu maro isku adisto od waxuu rabaa inuu mxuuaha isku kunjankunjaysto insaxa tacbiir biluqati alcasri kunjankunja marka saasuu rabaa inuu isku laalaabto baashii isku haydisaad rabaa marka awood uma lahan waa wax aad weyn haddii qof kale helan wuxuu hagaagsan karaa camaal waxaa jirta mowt qof kaligiisusan qaban karin soo ma qofkii aad marka wixii la qabanaysaa amaba qof wixii raba inuu sameeyo oo qof keligii uu samayn kara ayaa intaad dhinaca eh, ugu leexisay wixii aad leedahaad leedahay hawshaan anaa kuu qabani balowkaada ood u qabanaysaa weyn saasuu nabig yihi sal allahu aleh ali wasalam aw tasnac wu samaynaysa liakhraqa qof wax samayn rabo wixiina awood aan lahayn aqoon aan lahayn ama tabar aan hayna u samaynaysa wa akhraqkaas ayaa la nacam qultu waxaan idhi yaa rasuululaahyow ara'ayta bal ka war in dacuftu hadday aan ka daciifo oon ka tabardarnaado can bacdi alcamali camalka aad sheegtay iyo mid kaleba haddii aan qayb ka mid ah aan awoodi kari waayo oo nin waxgal ah, aan noqon waayo bal ka waran qaala wuxuu yidhi takufu waad ka reebanaysaa sharaka shartaada oo carabka ugu horreeya oad ka reebanaysaa can innaas dadkaad ka reebanaysaa weeyaan fa innahaa iyada sadaqatun waa sadaqa oo bisaadi almuhmalati saadkii oo dhibaclaanta ahaa hada huwa almashhuuru saas ayaa la yaqaanaa wa ru'ya waxaa la weri daa'ican mid lunsan bilmucjama mxuu aha daadka dhibcaha lah ay daa dayaacin mid mxuu ahay dhumitaan u saaxiiba min faqrin ama faqiirnama aw ciyaalin ama ciyaal aw naxwi dalika walahraqu aladi laa yutqinu maa yuxaawilu ficluhu waa qofka aanan sugi karin wuxuu isku dayaa inuu qabto weyaan xadiidka boqoliyo toban iyo sideedaad can abi darin radi allahu tacala anhu aydan ana rasuula rsulka all sala allahu aleh ali wasalam qala wuxuu yidhi nabigeenna yusbixu waa bariisto kulli sulaamaaxim in la oo min annaas min axadikum adinka idinka mid a sadaqa ayaa kuwaa bariisata oo sadaqa laga raba weyaan fa kullu tasbiixatin subxaana allahi arkaba sadaqatun waa sadaqo subxana mar alle markaa tirada sadaqaad la baxday wa kullu taxmiidatin alxamdu lillahi arkana sadaqatun waa sadaqa wkulu tahliilatin laa ilaaha ila allah la arkana sadaqatan wa sadaqa wakulu takbiiratin allah akbar oo la arkaba sadaqatan wa sadaqa wa amru bilmacruufi sadaqatun amr wanaag oo laisfar waa sadaqo wa nahyu can munkari munkarka oo laiska reeba sadaqatan wa sadaqa wayujziu waxaa ka guda qofka min dalika arrinkaas oo dhan sadaqooyinka iyaga waxaa ka guda rakcataani laba rakca oo yarkacuhumaa qofkuu rukuuca min aduxaa barqinkii laba rakcaood tukata ayaa intaasoo dhan kaa daboolaysa rawahu muslim asulaama bidami siini siinta oo la godo almuhmala watakfiif ilaami wa fatxi lmiimi almifsal waa ximinta weeyaan xadiidka qaaad canhu waxaa laga wariyey raawiga hore oo ahaa abi dar radi allahu tacala anhu arda qala wuxuu yidhi abu dar qaala nabi nabigu wuxuu yidhi sal allahu aleh ali wasalam curidat calay waxaa lii bandhigay acmaalu ummati ummadayda acmaashada lii bandhigay xasanuhaa keeda wanaagsan baa fawajadtu waxaan helay fii maxaasini acmaaliha acmaasheeda kuweeda wanaagsan waxaan ka dhex helay aladaa iyo dhibka oo yumaatu laga zuuliya can ariiqi jidka laga zuuliya acmaashu wan wanaagsan oo ummadiisa ay qabato inay kamid tahay mxuu arkay weyaan wawajadtu waan helay fii masaawi acmaaliha acmaasheeda kuweeda xun waxaan ka dhex helay annuhaacatu kaaxa ama qaaxa waxaa tidhahdaba oo takuunu ahaata filmasjidi masjidka ahaato weyaan laa tudfanu la duugayn ama la zuulinaynin weyaan rawaahu muslim idan wasakda bannaanaha qofka biyuu ku cabaya muxuu ahaa biyu cabi kadibna wuu ku tuuraya intay ku biiraysa haddii wanaaggii in la qaado laga zuuliya ay ku biirtay bacdi ku tukaday xataa oo jumcada intuu soo daxa ku tukaday ama bacdi uu kabaha gashtay inuu meesha kusii dayo waxaa weye imaadat aladaa can ariiq miya mise mise muxuu ahay ziyaadat al cala ariiq wa ziyaadat al cala ariiq bakinka la dhigana qaabka aan lahayn sooma adkin dhibka badan oo dadka lagu xiraa waa imaata waa dhib waa dhibaato wma ilaa dalika wasakd biyahan wasakda meesha lagu daadina kul hadi alashyaa muxuuaha qashinka lasoo tuuri ikhwaanii baabkan nadaafadda iyo baabkan in muxuu ahaa imaadat aladan can ariiq lagu dadaalo diinteenna asaas iyo lafdhowr bay uta diinteenna maxaasinteeday ka midta acmaasha wanaagsan oo nabigeena calayhi salaat slam uu indhaha saarayay ka mid tahay ood ku faan muxuu aha inaad maanta wasaq yar meel ka qaado camalka asaga waxaa weeyaan tucradu alacmaalu kula ym inain wlamiis sooma camalka labandhiga wanagsan ay ka mid tahay lakiin markii lagu tuura oo qofkii mxuu ahaa meherada lahaa qofkii mxuaa socday qofka baabuurka watay qofkii mxuu ahaa wamaa ilaa dalik nin walbau qashankii intuu iska soo mxuua bixiyo kadibna uu jid kusoo tuura runtii waa mandar diinteenna khilaafsan midda kale waa mandar tusina ummad wax iskumafasha inaan nahay ummad waxba isku falayn xaqiiqatan yani inaad ka sheegtaan oo marraxaas ah, dad gaalo ah oon islaan ahayn ay waxay degan yihiin guryo gagaaban dabaq waxaa ku dhegan marka ay muslimiin ay degan yihin ka buuxaan ilaa toddobaatan lixdan muxuah reer ayaasa ayaa degan gabdhihii marka iyo dadkii meesha jooga gabdhaha ayaan gooli loo saarin meesha saarnayd waa isleeyihiin nin iyo naag kalabaduuna waa iskubaab waa dadka dad kala duwan maahan ummaddii meesha degnayd xafaadadihii muxuuaha ilmihii dheebarkoodii waxyaabihii ilmihii ay ku saxaroodeen ama ay najaasadii lagaga zuuliyey ay ku xirnaa ayaa daaqadihii laga soo tuuri markii daaqada laga soo turo xagee kusoo dhacaysaa guryihii gagaabnaa ee dadka gaalada ay degnaayeen kusoo dhacaysaa way qayliyeen war naga daaya war naga dhaafa abadan dadka ayaga ma laga yaabaa inay islaan u xiisaan dadka ayagana islaan wax macno loo arkaan laga yaabaa qof fahmi waaye war waxaan aad qof waxaan aad qof baa kaa bini aadam ka hoosay waa jiiraan xaquljaar buu leeyahay waa wasakh waa ceeb luqatulcasridiicoodana waa reerbaadinimo soomaalida mogta reerbaadiya aad bay necab yihiin carabtana waxaa weyaan waa cagsi qofka reerbaadiya haddii aad tirahda aad buu u farxayaa intuu shafka garacda wuxuu le ana badawi saas aad qof nasab lahoo meel fiican ka soo jeedo oo qiimalah ayaan ahay hadduu marba muxuu ahaa baadinimo aad ku sheegta waxaa halkaasu kaa dhunkanaya aad buu ugu farxi annagana reerbaadiya tahay gabdhaha xataa waa lagu faraxumayn jiray ya jeega aad tahay iyo reer baadiyaa tahay iyo iska da gabdhaha mxuu aha meelaha tulooyinka imaada markay xamar iyo meelaha magaalooyinka weyn imaadaan berigi hore dee mxuu aha berisamaada la dhihi jira lakin berisamaadna ma ahayne beri kharbaana meelaha qaar ka ahayd marka saasaa gabdhaha xataa lagu waad rag waad garan kartaan kolley waad mataqaanaa ragga odayaasha ahayoo wakhtiyadaas joogay aad baad fahmi kartaan marka waxaa weeyaan waa mandar aan habbooneen mandar hayr xadaariya la yirahda wax u liidan marka arrimaha ayaga ikhwaani inaan liska biirsada oo qofka mu'minka uu ugu dadaalo inuu xataa dadka wacyigeliyo isaga uu ku dadaal gurigiisii dad baan kala sheekaystay oo ragga dadka guryaha dhisa ka oo yaqaan waxay yidhahen guryahaan dhisnay guryahaan dhisnay waxaan qasab ka dhignay oon keennay ayaga maamulka guryahaayo waxaa la geeyey muxuu ahaa saxanadii eh, bahlahan lagu rida wasaqda lagu rida dastabiinkiyaa la geeyey laba xaba weliba guri walba waxaa la siiyey mid gudaha u yeelo iyo mid bannaanka u yeelo guri walba shuqo walba markaasaa waxaa la samaynayaa dadki ayaga ahaa dadka hoose ay ku tuurayaan dheebarkii gudihiina waxaa ugu jira dastabinkii arrintaas see layeel ikhwaani ummad noocaas marka see loola laqmi ummad noocaas ay ku hormarayaan ummad noocaas ay janno ku galayaan ummad noocaas siday ummadaha uga hortagayaan ummadna siday sharaf iyo ammaan ku helayaan hadda islii rabbi subxana watacala wuxuuna siiyey nicmo aad u badan iimaan islaanimo muxuu aha badnaan dhaqaalo eh, dhismooyin aad u qurux badan la yaab lah laakiin waxaa la yaab laho cajiib ah. qofkii noocaas ahaa albaabkiisa lama mari karo albaabki lama mari karo waxaa laga yaba in badan in la eedeeyo dowladdii dowlad eed bay ku leeyihiin xaqiiqa waataas hoose waajibkeeda ah in lasoo dhiga waxay ahayd meel kastoo isgoysan lasoo dhiga birahan eh, taangiya ahaanta ah oo nooca lagu rida eh, qashinka lagu ridan lasoo dhiga ay ahayd waa xaq eh, qofka muwaatinka oo waddankan ku nool uu leeyahay ila cashuuruu bixiya qofkii waa xaq laga rabay dowladda hoose waa ka gaabisa arrinta sooma haddii lagaa gaabiyey adiga maxaad annaga haddii aan isku tashanno inteenaan hadda sigiska iyo soonahiisa inta sabanka iyo sigiska tusaale ahaan aan idhaha annaga wax alle wuxuu saq annaga yaa mas-uulkaa ma waa awoodi kari weynayna ya dowladda ma ogola maya sheekh allah yakfir lak dowladda ma ogolo kale ninkaan cabdallah ma soconaysa baabkaas dowladda waxaa madaxay kaa dhunkanaysa haddii aad shaqadad u qabato annagaa marka waxaan kala jeedaa baabki isaga marka waa baab runtii noo yeela ikhwaani oo runtii aad aad aan meel u gaari karno wax badan hadda rag baa xilqaamay somaad arkin meeshaan la yidhahdo kilimanjaro agta eh, rabawd ku yeela rabawdkaas dowlad ma samayn dadka huteelada iskalo meesha ku yeela ayaa khayr allah siiyo hawshaas u taagan ayaga ayaa samaysteen iyagaa waardiyo dhigeen iyaga ayaa mxu biyo waraabiyaan ayagaa ka shaqeeyaan qurux somaad arkin iskaad soo barakaadkii ku yeelagtiisana asna waa la bilaabay saas oo kale isku dayana marka ha noqoto arrin laisku daydo oo mxuu annaga sigiskii saldhigii ugu weynaan joognaa sooma annaga marka annagana ubax iyo adduunkaan ka badinno oo wax alla wixi bac iyo qashin iyo meelaha yeela inteenaan cashirka fadhid hadii aanu mxua u tallaaba qaadno hadda aan u baxno marka salaad laga baxa oon idhaahno wax alla wixii wasakh iyo yeella aan qaadno ma dhibay leeda ya yowma nadaafa an insha allahu tacaala koley ragga maamulka masjidka hay arrinta ayada inay sameeyaan way ficlaan lahayd oy dadka ku wacyigeliyaan baxayd arrimaha iyaga loo istaago runtii waa qudwa oo la noqdo aad bay u fiican tahay waxaan noqon lahayna meel nadiifa ah, dad mxua nadiifa ah, dad ismuxua xilqaami dad macnolah laakiin qofka hadda noo yimaado oo dhaqaalaha aan haysanna iyo tiradeenna arko wasakda guryaheenna iyo jidadkeenna iyo taallana arko kadibna markaa waxaan maaa dowladdii aan naga qaadayn aan ihahda saas intuu noo fiirin buu nala yaabay orkuaan inkaana ku dhacdule marka balbaabka asaga ataa dadaal diinteenna waxay qabtana weyaan baaraka fiikum nacam xadiidka boqol-iyo labaatanaad anna naasan dad baa qaalo waxay dhn ya yow dahaba waxay la tageen ahlu duhuuri dadka maalka u saaxiibka ah bilujuuri ajar bay la tageen yusalluuna way tukadaan kamaa nusalli u tukana u tukadaan wayasuumuuna way soomaan kamaa nasuumi saan u soonna wayatasaddaquuna way sadaqaystaan bifuduuli amwaalihim maalkooda inta dheerig ahna way sadaqaystaan qaal wuxuu yidhi walaysa miyaynan ahayn qad jacala allahu la idin yee lakum adinka maa tasadaquuna bi waxaad sadaqaystaan ina bikulli tasbiixatin tasbiix la arka sadaqatan sadaqa ku sugan wa kulli takbiiratin takbiir la arkana sadaqatan sadaqa ku sugan wa fii bidci axadikum wa kullu takbiiratin sadaqa baa ku sugan wa kulli taxmiidatin mxuu aha alxamdulilah lakana sadaqatun baa ku sugan wa kullu tahliilatin laa ilaha illa allah lakana sadaqatun baa ku sugan wa amru bimacruuf sadaqatun wa nahy can munkar sadaqa wa amru bilmacruufi sadaqa sadaqa ku sugan mxuu aha wanaagga la isfaro iyo wanahyun can munkari munkarko layska reeb sadaqatun baa ku sugan wa fii budci axadikum midkiin muxuu ah gelmadiisana sadaqatun baa ku sugan qaaluu waxay yidhahdeen yaa rasuululahiw ayatii miyuu la imaanaya axadunaa midkanaga shahwatahu shahwadiis miyuu la imaanaya wa yakuunu waxay u ahaanaysa lahu isaga fiiha ayada ajrun ajr baa ugu sugnaani qaala wuxuu yidhi ara'aytum bal ka warrama la wadaca hadduu dhigi lahaa fii xaraamin xaraam akaana calay wisrun dembi miya muxuu ahaa dushiis ma ahaan lahaa macnaheeda su'aasha maxay tahay jawaabta waxay noqonaysaa waa nacam fakadalik sidaasoo kale idaa wadacaha hadduu mxuu ahaa budcigiisii amaba mxu galmadiisii wadacaha fi lxalaali xalaal mxuu ahaa uu geliyo uu xalaal uu mxuuaha saaro uu la yimaado kaana lahu ajrun ajr buu mxuuaha u sugnaanaya warawahu muslim adduhuuru bithaai lmuhalaa hada saddexa dhibcood la saaray alamwaalu maal weeyaan waaxiduhaa mufradkeeda iyo waaxidkeedana waxaa waa darun saas weeyaan xadiidka qooaad canhu waxaa la wariyay saxaabiga hore weli waxaan wadnaa abidar sooma qaala wuxuu yidhi qaala linabi nabi wuxuu yidhi sala allahu aleh ali waslem laa taxqiranna xaaqiran min almacruufi wanaagga hayasin shay-an shay walow an talqa inaad la kulantaba allah ka yeele ahaaka walaalka biwajhin weji aliiqin furfuran inaad walaalka kula kulantaba allah ka dhige wixii wanaag ha xaaqirin oo hayasin way rawahu muslim can abi hurayrata radi allahu tacala anhu qala wuxu yidhi abu hurayra qaala rasul rasulka alle wuxuu yidhi sal allahu aleh ali waslem kullu sulaama xmilako min annaasi dadka dushooda min annaasi dadka muxuu ah ka mid a calayhi sadaqatun baa ku sugan kula yowmin maalin la arko tatlucu ay dhalata fiihi isaga ashamsu qoraxda tacdilu aad u cadaalad samaysa bayna itnayn laba qof aad u cadaalad samaysa sadaqatun sadaqa kugu sugan weeyaan laba ishaystaad kale muxuu ah garsoortay waxaa weeyaan sadaqa ood mxuu ahay gaadiidka aad ugu kaalmayso fa taxmiluhu aad ku xambaarto gaadiidka aad mxuuahay isaga saarto aw tarfacu calayha mataacahu ama alaabtiisii aad u qaaddo sadaqatun baa ku sugan muslimigaal macaamwa qofka gaalka soo looma qaadi kara soo looma saari kara meesha ya ma ladii yamnac qofka waxaa weeyaan inuu ixsaan loo sameeyo waxaa laga yaaba islaamnimada inuu jeclaadaba waliba hadduu mualafat lqulub yahay qolyahan kulli mualafat lqulub had maxaa yeelay islaamnimadii way rabaan way u oman yihiin qalbigooda gubanhaya degnaan iyo idminaan ma haystaan islaamnimadaas marka waxaa annagaa ka hortaagan islaamnimadii waxaan uga hortaagannahay dhaqankeenna haddaan ka sheekaynaynay dacwadii iyo yeeritaankaan u yeeri lahaynay oon loo yeerin gabdhaha guryaha jooga dhaqanka xun oo lagula dhaqma gabdhaha ka shaqay guryaha diintuu nacsiinaya diintuu nacsiinaya waxaa laga yaabaa inaan cunno fiican la siinin waxaa laga yaabaa in si xun loola hadla waxaa laga yaabaa in mxuu ahaa wamaa ilaa dalika marka ixsaanka haddii weliba khaasatan qofka inuu islaam laga rajayna laa shaka waxa wax loo baahanya weyaan waana islaamkiina suuro fiican buu ka bixinayaa dadkiina siay ku soo galayaan weyaan nacam <laughs> hindida ayaa saa lagu yaqaan hindida waxay sameeyaan qolyaha u shaqeeya mar alle markay mxuu aha ay shaqada soo galayaan qofku waa la baaraya inta shilna huwata waa laga hadduu konton sano u shaqaynay aqoolyaha riveror joog hadduu afartan sano shaqaalo afartan sana afartankaa sano subax kastood soo galan markuu soo galaa waa la wax alla wuxuu wato shilla waa laga qoraya markuu galabta baxaana wax alla wuxuu wato dana m waa la baari afartan sana hadduu shaqayn marka sheekh wuxuu sheegi shaqiinaan wuxuu leeyahay eh, gabdhaha markay guryaha ka baxayan galabta ay baxayaan inay waxadeen in kale waa baari ma jirta arrintaa marka ka warrama ikhwaani dukaamada <laughs> baabkaas waa imtixaan arinta ayada waxaa weyaan kolleyba waxaa laga yaabaa inay asbaab keentay oo tuugnimo iyo dhibaato ay jirta laakiin ariiqo ka duwan oo waxaas aan ahayn wax biniaadan kolle ihaanaysta wa ibni aadamko laqad karamnaa bani aadam gaalkiis islaamkiis bini aadamku waa mukaramo waa ibni aadamnimada loo karaameeyey marka ihaano waata ayada laakiin ariiqo kale oo qofka us wax kuxadi karin ha la sameeyo oona ahayn qofka in la baaro oo mxuu ahaa jeebabka laga farayo oo biniaadam qofka asaga sidiisa waa qof dhintay markuu kaa taga yani muxuu kaa dareemi fursad unbuu kaa gaaday wuxuu le un maalmaha ka mid ah haddii fursad ka hesho ayaamihii ayaamihii raafki iyo meelaha waxay ka socdeen waxay soo sooreen qolyahan kaatuunka waxyaabaha sameeya nin qaybtan hore ka qaawan oo dhar oo muxuu ahaa aad rarka ugu yahay oo guryaha dhadheero soomaalida dhistay hoosteeda fadhiyo oo baangata u haysta wuxuu le marka war mesh maxu fadhidaan soomaalida markay meesha ka qaxaan guriga inaan liiga hormarina gurigaada rabaa ay ka cararaan saasay soo qoreen ninka asaga ku ayaga waa kuwaasoo kale kuwaas hadlow galaan muxuu ah maalinta un tabardari lagaa helo ma lagu cafini marka ikhwaani arrimaha iyaga aadha loogu baraarugsanaado naam ayib shawaad lumis baashe naam waticuuna rajul qofka ad u kaalmays fii daabadiisa oo fataxmilu aad ku xambaarta calayha dusheeda aw tarfacu calayha mataacu alaabta u saato sadaqatan baa ku sugan waalkalimatu ayibatu kalimada wanaagsanna sadaqatan baa kusugan wa bikulli khuwatin tallaaba la arko tamshiha ila salaati sadaqatan baa kusugan watumiitu ladaa dhibaatada ood ka zuulaysa can ariiqi jidka sadaqatan weyaan muttafaqun calayh rawaahu muslim aydan baa wariyey min riwaayati caaishata qaalat waxay tiri um lmuminiin qaala rasul rasulka wuxuu yidhi sal allahu aleh waslem inahu khuliqa waa la uumay kullu insaani qof la arko min bani aadama calaa iiina aaa mifsal xibnood baa laga uumay faman kabara allaha qofkii alla weyneey alla akbar yidhahdo ow xamidallah alla ku mahadiyo alxamdulilah yidhahdo ow xalal allah alla muxuu ahay u tawxiidsado laa ilaha illa hu yidhahdo wasabax allah allaw tasbixu subxan allah yidhahdo wastaqfar allah alla istiqfaaray dembidhaaf weydiisto oo yidhahdo astaqfirullah yidhahdo ow casala ka fogoy xajaran dhagax can ariiqi dad jidkooda ka aw shawkatan qodax aw cadman ama laf can ariiqi nnaasi aw amara faraf bimacruufin wanaag aw naha ka reeba munkarin cadada sittiina wa alaamia kaas cadadkeeda inta la imaado fainahu qofka isaga yumsi wuu galabaystaa yowmaidin maalintaas waqad zaxzaxa isagoo ka fogeeyey nafsahu naftiisa can inaari naarta isagoo ka fogeeye weyaan horaan maxaanu sheegnay haddii aad intaa wada qaban weyda oo qayb un aad ka qabato qaybta kale waxaad ku kabaysaa oo kaa kaafini labada rakca oo duxada la dukada weyaan xadiidka boqol iyo saddexiyo labaatanaad canhu raawiga hore waxaa laga wariyey caaisha radi allahu tacala canha qaalat waxay tihi caaisho anhumaraqaalana wuu yidhi waa sida marka weli waxaan soconnaa ninkii raggaha abu hurayra dhexa soo gali miya anhu abu hurayra waxaa la weri can nabi nabig wuxuu ka wariy sal slam qala wuxuu yidhi man hadaa qofku kala ila almasjidi aw raaxa amaba mxuu ahay u carraabo acadd allah alla wuxuu ugu diyaariya lahu isaga fi ljannati jannada nuzulan martiqaad kulamaa hadaa mar alla markuu mxuu ahay ka laho aw raaxa u carraabo muttafaqun calayh annuzulu alquut weyaan wrisqu wma yuhaya wixi loo diyaariyo lidayfi martida loo diyaariyo weyaan hada wallah aclam wsal allah wslm cala cabdihi warasuli mustafa